marka waaa la ogaad waaa la daruuriga waxaa la ogyahay waay oo la kasaayo oo la garanaayo marka horo waxaa loo jeedaa firada horo fira horo aa loo jeedaa daruura maxaa waaye dhibaatada waaye macnihii dhibaatada waaye luqa ahaan daruura dhibaatada waaye cunidii camal waaye oo la cunaayey ma laga maarmi karo waa loo dhibaataysan yahay cunid cuna di camal waayo daruuri qurtu daruura ma lahayo qurtu daruura wax loo dhibaataysan yahay waayo yani wax laga eh. maarmi kara ma cunada la cunaayo maxaa yaele korka badanka dhan qiwaamkiisi watiirkiisi cunguri waaye eh. yani yareysati ay eh, batatiyaaba usiga waaye yani kaas waa haddii la waayo hunguri maxaa dhaca markii hunguri la waayo maxaa imaa waay hunguri haddii la waayo hmm. hunguri aan la cunin maxaa yaala hey maxaa yaala haddii intaan haddii maaa la waayo guri cunugi la waayo maxaa kugu dhaca waa ku dhimayaysaa qafka haddii waxuna waayo <clears throat> waa dhimaa manoolaha korkii haddii wax cuno wax la cuno cunta hadday gelin korka waa dhimaa ma laga maarmi karo kuwaan aan soo sheegnay shanta salaadood waa yani cibaada oo cayniye waayo waa laga si ma laga maarmi karo Hmm. se lagoo maar maka maarmi karno hmm. quudkii daruura oo kale waaye hungurigii oo daruura ahaay oo la-aantiis aan la noolaa karin camal waaye aan laga maarmaynin marashadii oo cawradaa ku asturahaysa camal waaye daruuri waaye idane daruuri waaye wax laga maarmi kara ma aha haddii mara qaadan waxaad ku siirtaa xayawaan oo lo socota camal aad nahay ama ay socdo o kale wax laga maarmaya salaadana iyadane ma laga maarmi karo idan saas daruuriyaadkay kamid tahay ay kamid tahay see loo sabraa waay markaas salaada markaas waxaa lagu magacaabay adruuri alidaa qoodkii aan laga maarmi karin camal waaye daruurati hay misiina subxaan allah beri insha allah alla korjoo على دائمه بالليل ما وأرجوها في ورفضوا هاي الأرجوات ركزوا عن فجرنا وعن كثير من المرام الله على أنا كثير فهذا تكريسي قال كتكروا هاي هاي إما دولا كشيء كان سواء كان سوء من غسومينا هذه علم له هاي حديث له سوء آخر ست حديث مخبريسة قرآن مخبريسة هاي أصلين كي واي إيه قال أيك سعطة إيه أصل كي واي فقه أو أصل الآن أو يعني قرآن أو وزن فقه ماهن sir xadiid aan wada xadiid maahayn laakin markaad fiqiga baratid axaadiidka macnihi kusaysaa haddaad baranin fiqi kasid maxaa ku yaal waa la orda xadiid al orda kutubada wata safiina mala yaqaan istanji mala yaqaan wakti salaada mala yaqaan haye mala yaqaan awshaas dooriyeyne waa ku wataa kitaabkiisa cilmi bar cilmi cilmi fiqi waaye salaadis bara salaadis suliyaha dukada xadiidka waa kastaa mana yaqaan wakti salaad dukada ma yaqaan waktis yani sudweysa qaada ma yaqaan xadiidka yani naaqa xadiidka asalkii waay labarta waa rabaa horta soo bilaab hoos ka soo bilaab aasaaska laga bilaaba bis imika lisaam waxaa laga bilaaba asaas asaas ba maanta sidee sidee adiga asar u dhistay xadiidka asal waay qur-aanka asal waay ciidka muhim waay laakin muxuu barayeysaa awqaad iyo waxaas kullina waktigaan aan soo she waxaan dhan ay sheegine kulli maxaan soo sheegnay معلومة من الدين بالضرورة معاوى الضرورة من, من أدلة الدين أدلة الدين يعني ضرورة أقيموا الصلاة هاي إلى القرآن في زمره هذا سو درنا الدين كبيرا معلومة من الدين بالضرورة أدلة الدين انتوا صلاة أدلة كت ولا دين أي وحوالي حديث في القرآن فلما ضل صبرت ولا غواء أنت بطاني أنت حمر صون على أخرج الأحاديث تأيو علماء وسو أخرج رين الأميين وعلى أخري ما الأخري هذا bukaari aa lasoo akriy yani waaa lasoo akriyey muslim aa lasoo akriyey kutubaha wahaysaakaan akri jireen laakin ramadaan alucaada lahay maxaa loo yeelay alashaan waxaweyeen oo zaaidka yani ramadaan lamadi asalka waaye ijmaaci waaye waxaan sheegahayna haddii qur'aan ay haasanin daliil qur'aan as haasanin haddii daliil yani oo xadiid as haasanin wax jira ma ah ti kala haasta waay bay adiga cilmigii ma soo gaartay horta balaa oo qur'aanka qosilhay inta imika soo barateeda oga haystaa qur-aanka macnihiis markaas ogaay ninka fikiga barta ah qur-aanka iyo xadiiska u dhacaa ma u dhaci karo hadii kale maxaa yel xadiis maxaa ka horay maaha naasik mansuuqa tahay maaha mid mal mufasala tahay maaha waxyaal badan oo mansuuxiskaa jira ala sheega waxaa leeyahay xadiiskaa sheegay hay ad maogtahay ina naasik yahay ina kale imika cilmigan darasida ogaaysa ina mansuuq ah ina kale ilahna waa anfaco daal fikiga aludhow aludhogo maxaa yel iigaba waxay tafsiirka yihiin be qur-aankaas iyo xadiiskaas tafsiirka yahay walaslu fihi qabla ijmaaci alaaya alilehmano aslu fiihi asalka fiigiisi aayadda warkii haddaan sheegay ijmaacka hortiisi waxaa daliil ah asalkiisi aayadda ilaahay aqiimu salaat iyo buny islaam ala amsin intaas xadiis altawi ma kuli xadiis alkina insha allah xadiis horti insha allah kugelina birtiga kugelina awal wakti zawaal shamsi shamsiga duulitaankeedi waaye doorkii ahaa waktigiisii awalkiisii zawaal shamsi oraxda duulitaankeedi wahwa markii oraxda ay maa joogna intan joogna wahwa waktigaas awal waqt lcasri أول وقت هو زوال الشمس هو وهو وهو ملجوي زوال الشمس شمس أولا زول تهديد وهو وقت ذاتي وهو معنى أول وقت العصر هو فهو كاس أو مصير كل شيء مثله دوام wahawa manaha hoos walba yani shay kastoo hooskiisii masalkiisii haashihiisii awal waqti اlcasri casirka waktigiisii bilaawgiisi waaye casirka waktigiisii bilaawgiisi waaye casirka waktigiis bilaawgiisi waaye wahawa manaha masir dil kuli shayin aa la wadaa shayin milahu shay walba shay kasta yani hooskiisii shay walba hooskiisii masalkiis ahaado waxa waaye awal waqt اcasri casirka waktigiisii bilaabisi waay casirka waktigiisii hoogiisi waay bilaabisi waay marka wayabqa waa baaqi ahaadaa waqt اlcasrkii xataa tagruba الshamsu qoraxda intay ka dhacdo wahawaa waktlcasrki waa baaqi awal wakt اlcasri waay وayabقى masir duli shay milhu asagda waa siwaa dili maamara ma siwaa awal wakt اlcasri casrka waktigiisi bilaaweysi waay waktigaas oo shay kastoo hoostiisii masalkiisii as ahaado awal wakt اlcasri waay وayabقى waa baaqi ahaadaa wakt اlcasri fi xataa tagruba الshams shamsada intay ka dhaxdo intii qoraxda ay ka gasho godkeedii intii qoraxda godkeedii ay ka gasho waktulcasirka waa baaqi ahaadaa casirka waktigiis waa baaqi ahaadaa maxaa yeelay xadiidkii suubana asheli alayhi الsalaatu wasalaam a u daliil ah waxaa xadiidka u daliil ah suuban maxaa shiri waxaa shiri siri وعسر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حديثا من أدرك نكي هليلة ركعة ركعة أو من الصبح كهليلة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح حديث أو الدليل ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر حديث والقراء سنهي مرت وقت العصر وباقيها وقti casriga waxaas baaqi ahaa yani intii oraxda intii ilaa oraxa waqti casri baaqi waaye maa lam taqrub shams oraxda intay dhacin waqti casri waa jooga intii oraxda ay dhacin ilaa orax ay ka dhaceyso waqti casri waa jooga markay dhacdaa waqti casrikan adhamaahaa sir dulshan والاختiyaaru waqt الاktiyaarkii waxa waaye alaa tuaharaa in la ahirin masir dili milayni hooskii lamadii an masir dili hooskii ahaashadii laga akirin milayni lama mahel makis noqdo in laga akirin alaa tuahara salaad salaada in la akirin waay an masir dili dil hooskii ahaashahiisii milayni ninka lamadisa mahel hashadiisii in laga akrin marki ilaa yani lama laab markii sababka noqdo in laga akrin waa ilaa lama laab hada noqdo in laga dambaysiyo maaha wakti اktiyaar halaas waktiاktiyaar waaya markii hooska as noqdo dil milayn dil hooskaadi lamadaadi ml had as noqdo macnaha as ay laxgumut ins milaynki intaan waay oo siwaa dil istiwaay an ku jirin alaa tamri saddex gumud hadii ilaa halaas aska noqdo laga akrin waayo hadii halaa noqdo bis waa dhamaada waxaa u daliila xadiisu jibriil oo aweli ikhtiyaar waaye waktul maxaa la yidhaha waktul doorashada waktigeeda masir dili in laga akrin waay an masir dili hay shayga hooskiisii milayni askara shay kasta macnaha hooskiisii markis la sinaado oo la arko yani marki shay kasto hadii dil maaa layihi awal wakt اlcasri waxa waaye masir kuli shayin milahu macnaha shay kasto hooskiisii markii oos la sinaado oo in yar oo macnaa ziyaado ay ku darsanto casir bilaawkiisi waayo waqtاlcasri maxaa waaye shay kastoo hooskiisii markuu ahaado masalkiisii oo in yar oo magaciisii oo adnaa ziyaada in yar oo ziyaada ay ku darsanto oo macnaa ay weeliso casirka bilaabeysa hoostaada kula jimoobo oo wax yar adnaa ziyaada duulba inay kuqadariyin wax yar hadii yani isku darsamo casir waqtiga casir samays amaaha macnaha waxa waaye awal waqt الظhri ha awal waqt aakir waqt الظhri awal waqt اlcasri waaye ilaa ziyaadadaas ay welisa waaye markii jinka asnaxdo aakir waqt الظhri ay joogtaa waxay ka dambeeya hadii wax ku darsamo awal waqt اlcasri waaye maxaa loo wadaa shay kasto hooskiisii markis la sinaado os la ekaado oo in yar oo ziyaadani ay ku darsanto casrki bilaawgiisi waaye وkti ظhrna akrkiis waa dhamaad sameeye وkt اcصr askulamaahaa askulamaahaa marki orahda gabalkeedii godkeesi oo gabalkeedii godkeedii ay gasho intii orahda joogto وkt اcصr baaqi waaye nabiga hd عalayه الsلaatu وasaلaم alcصr lam tgrb الشamsu waxaa lamid ah yani waktu اkhtiyaarka ilaa laga akirin can masir duli bitrayn hooskii yani lama laab lama laabka hooska lamadiisa laab inaas yani hadii laalaw lamadiisa laab haashadiisi in laga akirin waayo haddii hooskaadii lamadaadii masal asnahdo macnaha hooskaadii yani hadii yani adoo kala asnahdo lama goor wakti اkhtiyaar waa amaadi <coughs> ramadaadi had isnoqdo hoostaadi wakt اktiyaar waa dhamaadi waxaa bilaawahaa markaasi waktuljawaaza bilaawahaa waktuljawaaz banaanaashadi waktiyadaa bilaawa waktuljawaaz samays baaqi ahaa qadar afar rakac laga jugta qadar afar rakac laga jugta oo keliya qadar afar rakac bes laga jugta baaqi ahaa afarta rakacana waxay iidina waktljawaaz ilaa halaas baaqi ahaada hadii intaas la moodo waxaa la yihaahaa jawaaz macal kiraha la yihaahaa kaas ka dambeey haddii waktiga la gaaro wakti oo dhiman yahay wakti afar rakcaad afar rakcadood wax ka dhiman <clears throat> oo laga gaari karin afar rakac waxnu dhamayn karin haddii waktiga casirka u ka dhiman yahay oo ka dhiman yahay wax afar rakac oo laga duka karin afar rakac laga duka haddii ka dhiman yahay wtigaas wt تaxrim a lihaahaa wt تaxrim a lihaahaa wktiga fadila waa lasoo ogaadi wt fadila hadda kan culamada dambe waay mutaakiriinta intii horeey waxay kusuubiyeen wt fadila wt jawaaz wt اktiyaar wt fadila wt jawaaz inta anbe awqaat waaye waxaa labaa la ogaado in la bartan waa la rabaa hadda maxaa yeel waxaan waxaa loo suubiyey kulligiisii <clears throat> in laoo magaciisii soo waktiyaalkaas fadiilada intaa fadiilada yani waktuduhr maxaas ahay waktuduhr waxaas ahay zawaalkaas ka oraha markay ilato samada dhexdeeda ilaa jihati lmarbi o ilaa masira dili kuli shay milahu oo dili istiwaan ahayn waa soo sheegay aas ahay hmm marka duhurka waxaa sleeyahaa yani tadoo wakti waktulfadiila waa leeyaha waktulfadiilihiis waxa waaye maasuub binin waktlintidaar yani yani xad lintidaar ibn xajar meel kawataa kuwa kaleeta xad lintidaar saacay ku qadareen saaca lagu qadaray waxaa waqt intidaarka hadii soo sheegi doono waay fi qawli jadiidi yani inaa qadar lagalabadayo oo magaciisa oo laga weyseegto lagasoo lagasoo weysaysto laga yani awra laga asturto oo yani laga jirto shadra kacdood ama se siyada kacdood intiisumadi askutalaas yani waxaa ladaha intidaarka halaas xad intidaarka intaas fadiilada halaasay joogeysaa culamada waxay qadareen afar darajo afar darajo darajadina afar daqiiqo waaye afar daqiiqo waaye macnaha tab iyo lix daqiiqo tab iyo shan calay shan tab iyo lixdii waay mugtay tabacd rubac saaca rubac saac le a way gelaysaa rubac saac hodeedeeda ay joogaysaa ilaa rubac saac gudaheedii in la dugtaa rabaa haddii la moodsiyo fadila waa dhamaad rubac saac haddii moodo wakti oo tamaylgaabto waka fadila waa dhamaaday ilaa rubaca saaca lagu qadaray samali waa wataa kulli waa wataa ibn xajar waa wataa rubac saac afar darajo ay ku qadareen xad اlntidaar ale ala la sugi karo hadii laadimo waay ka dambeeya waktiga markaas galo oo waktiga la aadaamo inta la sugi karo fadiilada waxay joogeysaa ilaa rubac ay joogaysaa waay ka dambeeyo fadiila waa baxdi waxaa laleeyaha waktul ikhtiyaar waaye maxaa fadiila loo magacaabay waxaa ku jiraa waktigaasi fadli oo dheeraad ah oo waxi ka dambeeyo oo ka fiic oo ka dheer oo ka zaa'id ah fadiila dhildhil maaha waxa waaye fadiilada kala baxda fadiilat lwakti fadiilat safi fadilat jamaca intaas fadaal waay wax dheeraad oo ajar zaaide oo inta kale an ku jirin a fadila ba leedahay fadila manaa kaa waay ajar dheeraad ah oo waktigaas waktiga ka dambeey aan la heli karin ah waktigaa lu helaa fadila watigaas kaa luhel fadli oo magaciisii oo zaaida oo waktigaas ka dambeeyo aan lu helin ah waktigaas lu helaa ilahay fadligaas malayaa inta waay intaas waktigii awalkiisi waay maxaa waaye waaa yani qadarkii halhaas waxaa waaya rubaca saac laqmayaala qadar aska cunti oo adiga naftaada yani ku noolaato oo xoog yaka isku yeelati qadar hunguri aska cunti qadar cawradaa ka asturti qadar yani asweys haadati qadar laga adimo qadar laga aqimo qadar salaadii fardiga iyo rawaatibteeda qabliyada aheed iyo bacdiyada lagu dugto intaa adaas rubac saac makabadaha kuli le raatibti oo duurka laba raatib ay qabtaa qabliya iyo bacdiya qabliyadeedii afar waaye muakad iyo geyr muakad bacdiyadeedina afar waaye bacdiya yani idina yani muakad iyo geyr muakad intan halahaan la oofsado waayo madluub waaye maxaa yeele afar qabliya waaye afarna bacdiya casirkane darkaas soo maro ah. salaad casr laga dugto sunayaalkeedi casr sunayaal qabliya qabtaa oo غayr muakad ah. suna waaye oo غayr muakad ah. yani nabigana daa'imin ala sa waa daa'imi jiri eh, yani iko غayr muakadka xilla daa'imina waaye waxa waay intii le waay qatar laga cuno oo marada laga guntado oo la weyseysto aadaankii laga adimo laga aqimo salaadii fardiga la dugto iyo sunayaalkiis casr waaye sunayaalkeedi fadiiladeedi haalale waaye halaas waay ruba sa rubaca sa intaana ku dhexy cusig waxa waaya casir sideed ragcadood waaye afartii oo sunadiisi ahayd intii laga dugdaro iyo afarta oo yani fardiga afarta sunada qabliyay leedahay ida bacdiya ma laha duurka tamacilam waayo afartii fardiga iyo sideed afar oo qabliya afar bacdiya waay ismarka lama ragcadood laga dugdo casir sideed waaye oo bacdiya ma qabo usiga fardi iyo maqribka ciidane waxay leedahay maqribkii waxau leeyahaa intaan rawaatibteedi maxay tahay ciid iyo rawaatibteeda isku jiraan waxa waaye todoba maqribka magiskeeda todoba waay todoba ragcadood waay lama qabliya oo gayra muakad ah iyo magaciisii lama oo bacdiyay qabtaa rawaatibteeda afartaa waay lama ka horeysa iyo lama ka dambeyso <clears throat> cishaha siyeed waay lama ka horeyso kusna sidee waay rawaatibteeda afar waay lama ka horeyso lama qabliya lama bacdiya ah markaas si magribka camal warkaas taa camal waay huwa yani subax wata afar ragcadood waay teeda fardigeedi teedi fardiga ahayd oo lama ah iyo lama qabliya oo yani sunadeedi ahayd oo muakadka ahayd halaa waay raatibteeda intaan waay bacdiya maqrib calaa kuli xaal waxaa loo ki udhexaysto yani kii mucadalka ahay oo dhadhexeeyey muctadalka ahay waqti ikhtiyaarin wاlاkhtiyaaru ma oho intaa waay wاlاkhtiyaaru kala doortay waxa waaye an an laa tuakara in laga akira casirka can masiir dili hooskii ahaashiisii mileeni afka mileeni lama laab hooska lama laabkiisii ahaashihiisii in laga akirin hooska lamadiisi laab maaashi iyo lamalaabkiis inaad laga akirin in laga akrin lagdambays ilaa lamalaab iskalakaaya wakt yani ikhtiyaar ala waay ku dhex jir اktiyaar waktu اkhtiyaar waxaa loo hiri waaa loo hiri imaam nawawi hiriin waktiga oo salaada salaada ka dambeeyso salaada yani dukashadeedi la doorti waktiga oo salaada dukashadeedi la doorti waay hadii loo fiiri wixii ka dambeeyo wixii ka dambeeyo ma dooranin waa la dukahaa waa duk waa joogaa waa banaanyaha in la dugto laakin waktiga oo dukashada u dambeeyso oo salaadka oo la doorti waxa waaye salaad salaadka dambeeyso hadii loo fiiriyo usaa yani aa doortay inaad ahaado waktigii waxaa waaye an laa tuahara an masiri ili an masiri an masiri dili shay maxay tahay an masiri dili in iska laga akirin milayni markaas an masiri dili milayni alaa inta awalkiisu awaan wakta jawaaz bila bilaa kirahat liha usna waktigiisii fadiilad oo kalaas ogolaa waktu fadiilas utuu yahay <coughs> ala kuli xaal waxaas joogahaa markii lamadilamadilayn as noqdo waxaas baaqi ahaa waqtuljawaas bilaa kiraaha qadar afar rakac laga duka karo intaas aas jooga afar rakacdood asirta afar rakac maeno ilaa yani marki midlayn asgaari waqtulixtiyaar way midlaynka kabacdi waxaas jawaaz jawaaza imaha midlaynka dambeeyo hadisa bas iyo waxtujawaaz bilaa garaa waaye wakti afar racla la dug hero alhaas les jooga hadii afar rakac la moodo jawaaz maca alkiraaha waaye hadii lasii dhaafo waxaa la yihaahaa waktulxurmaa la yihaahaa ilaa hadii afar rakac laga dug hero adgaa jawaaz waktljawaaz waaye ilaa qadar afar rakac laga dug hero bacda sirurati dili milayn ka dambeeyo yani waktljawaaz bilaa kiraaha la yihaaha afar rakac hadii la moodo jawaaز mac اkirah afar rakac ka badan hadii lasoo moodo hadda afar kaleet hadii lasoo moodo waktigaa wakti اxurma lha taxriim waaye wakti taxriim macnaha waxaa la wadaa salaada halhaas laga akiro xaaraam waaye ilaa halhaas <coughs> bislena lamoodi haddana afar lagu dugso jawaazka yani lamoodi ah, ah, ah, yani haddana lamoodi haddana afda afar rakac kale laga dugto alkiraaha lamoodi alhaas hadi dhaafo bis ma waktiga yani salaad bis waa le dhiman qadar fardiga laga dugto keliya dhima qadar afartii rakac casir laga dugka keliya ku xiray dibaa ku gaaraysaa waktigaas waxaa la yidhahaa waktu taxriima la yidhaahaa maxaa yeelay maxaa loo wadaa salaada waa waajib waaye waa ku waajibay waa dugkahaysa waa ka ansaxay laakiin waktigaas inaad gaadisid alahaas afarta ragcale aad kadugatid inaad gaadsid xaaraan waay alahaas inaad gadaal aad uligtid waktiga xaaraan waaye wakti cudurna waa leeyaha cudurka waxa waaye doorkii waad intaan intaa doorkii doorkaa wadnaa wakti cudurkiis waxa waaye casirkii waaye casirka inaad gaadsid ninkii macnaa jamci haayo jamcu taksiir ninka safaraasu jiray yani jamco qasri jamci badan lahay marka jamci haayo waktilcuudaa laleeyaha maxaayeele usuga alahaas ku gaaro safarka tagaad wakti daruura leeyaha aas leeyaha caduurka waayo alaha waktigaas leeyaha sabca ooqaat waay dad oo wakti aduurka le duurka waxa waaye wakti cudurkiisi iyo wakti daruuri wakti daruurana waa leeyaha yani daruura waktigeeda waxa waaye waktigii wa mawaanic salaad salaada maaa soo leeyahay mawaanic leedahay marki zuula la wada ala kuli xaal wakti oo waba ka dhimeen takbiirat lixraama ka dhima wakti waale ka dhima takbiirat lixraam wax ka dhima male saddex rakacaad la jirto oo laga jirto waa dug kara ama laga gaari karo qadar oo allahu akbar laga helaa keliya aa ka heli markaasay adigane habkane ab waxaa ahayd naag dhiig qabtay ahayd dhiigeedii waa dhamaadima waana salaadkii waaye nifaasa dhiig lalmay ku jirta dhiig yaaka go-ay markaasi ama kaafiraas aha waa soo islaami cunugi yaraa yani baaluqi waktigaas baalugaay inaas waktigii aay ama kaafirka soo muslimaayi waktigaas waa lakadhana allah akbar laga yihaha waktigaas waxaa la yihaha wakti daruura la yihaha salaada waa waajibaysaa waa dukaa macnaha naag cunugii waaa ka waa miyaa waalnay cunugii ilmanmadiyaa kabaxay waa baaluqi kii waalnay waa miirsadi markaas miirsadi halaha iskaweys qaadahay hadii lu daro yani sinjia waaas lu daro waxa waktiga wati allahu akbar sinka laga dhahi lahay alahaas wati daruura waaye waa dukahaa waajibay ku waa dukahaa waxaa leeyahay salaadi waa heli kulli salaadan kulli hadii maanica zaman oo oh, waktigii habki usaaxib ahay aszuulo <clears throat> xeebkeeda zuuli wakta doorka waxaa ka dhiman wax takbiirat ixraam anka badneen a salaadii ur waajibtay maanicia waktigaas yani dhuhrigeedi iyo waysadeedi iyo mara daahir ay qaadato oo yani alhaad ka badan yani intakbiiratxraam in ka badan masub alaasisaba oo kudukaysa alaa kuli xaal casirka la saarle haddii yani haddii magaciisii oo soo dariyo qabkii maanica soo dariyo wakti amaani zamankaas duurki mawaajiba mawaanicda maxay ahayd intaas ciqmihii jinigii intii jinigii ilmihii iyo magaciisii mi la wadaa ilmi xeedkii naagaha nifaaskoodii mawaanic salaad waay kuwaasi waktigay yani oo waxaas iska dhamaadi waxaa waaye wakti waxaa uu heli in yar oo takbir filxraam ay wadaagto markaas markaasa ay ways ay qabaysa aweys qaadat waktigana wa lay ka dhima hadii qabaysato aweys qaadat wa lay ka helaa qadar allah aweys dhamayso qadarkaas dhiman yahay maxaa yeelay muzani iyo waxaa isku haayaan buwaydi muzani waxaas leeyahaa waa laga xoog lahay intaan nawaawi kanaas raacay waay asleeyaha